بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحن كنت حجرني فصل في كوباب بولك جرني آداب الطالب في نفسه قفك الطالب العلم جاء آداب فلقي الدوري نفس الأحيان تنسى أيام كهل قضب الله رب نوسه الشيء قضب الكوي كبنان أيام كبنان الإعراض عن مجالس اللغو آدابته وحكمد أه وقفك أرضيك أهي وعلمك الشرعي برني إنه كسفوه وكتل ما من هذا الدوني الإعراض كجيسشه عن مجالس اللغو ما لها بوق وكجره لغو ذو واحد إله مجالس في فضيذي ذا إنه كبير هذا برحمه وكجيسته سبقه marka laqwiga luqad ahaan markii la fasiro allaqwu waxaa la yidhaahdaa waa maa laa yuctadu bihi min kalaamin wagayrihi alla wixii aanan yani wax la cuskan karo lagu kalsoonaan karo ahayn oo faa'iide aan lahaynoo hadal iyo qaybkiiba ah ayaa laqwi la yidhaahdaa laqwiga kaasaa la yidhahdaa laqwiga marka sheekh ibn cuthaymiin laba noocuu ka dhiga laqwiga mid waxaa weeye waxaa laqwi la yidhaahdaa yani laqwun laysa fiihi faa'idatun walaa madara wax faa'iidaa ama wax dhibaato ahoo dur ahoo ku jiraahi ma jiro kaa laqwi baa la yidhahdaa wax faa'iidoo kaa soo gelayo lama arko dhibna ka heli mayso kaa waa laqwigii qaybtiisa koobaad كاللباب لغو فيه مضرة لنا ولغو أي لب كجره مصنف كمكة لبضبا لغو بين كل من أيام كا وحوليها الشيخ بن عثيمين ووحفة إلهي إلى كجري وحضره كجرنا وسجرنا وسنقف لبك لكل مين قفك عاقلك أهيد وحا أحبان وقت يسير وسكودا مين وسكا إلهي محايا ليه يعني وقتي يسكو خسارنا معنى ku كدمانيا laakiin midka madarada iyo dhibaatada ay ku jirto musannifka kaasi u qasdayaa buu leeyahay kan dhib ama adduun ama mid aakharo ay ku jirto ama mid diineed kaasaa la yidhaahdaa laqmiga oo maaragtay durka leh musanifkana kaa ayuu u caqibay saasuu odhanaya مسندك مركب حلية رحمه الله لا تطع بساط من يخشون في ناديهم المنكر لا تطع هكو جوكسني وضعي وجوكس السبب هكو استاجي بساط من تتكب الشر يخشون الدبولي في ناديهم ما لها أي كل مانو نادياش ودئه المنكر munkarka ku daboonaya dadkaas gogashii ay fidsadeen marna ha ku istaagin wayahtikuuna jeexayo oo dilaacinayo astaara aladabi aadaabta daaheedii safrigeedii iyo asturkeedii yacni dilaacinayo oo jeexayaan qoladaasoo kale gogol ay leeyihiin ha ku istaagin mutaqaayiban xaala kownika mutaqaayiban mid jaahil iska yeelaya aad tahay yacni mid ismaqnaysiinayo mutaqaayib adaa ismaqnaysiinayo can daalika arrintaas iska jaahil yeelaya yacni mutajaahil baa loo jeedaa xaala kownika mutajaahilan can daalika dhag uma dhigaysado waxa waaye maaragtay tajaahil baa ku samaynaysa fain facalta daalika arrinka haddii aad samayso oo inaad dadkii munkarka naadigooda kula imaanayay gobashoodii aad tagto ku istaagto oo aadaabtana dilaacinayo jeexayay adiga oo iska jaahil yeelaya haddii arrinkaas aad samayso fa inna jinaayataka adiga dhibaatadaada cala alcilmi cilmiga aada u geysanayso wa ahlihi cilmiga ahalkiisa aada u geysanaysaay cadiimatun mid weyn wey dhibaatada aada u geysato cilmiga iyo dadkiisii culummadii aada bay u weyntahay tahay buu sheikhu leeyahay raximah hadalkaas oo meesha musanafka ku qoray waa hadal aada iyo aada u qiimo badan weeyaan hadal aada u qiimo badan qolada markay munkar ay la imaanayaan munkarka qofkii arko nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam tacliimaad buuna siiyey man ra'aa minkum munkaran falyuayirhu biyadihi qofkii munkar arko gacantiisa ku dooriyo hadduu awoodi waayo fain lam yastatic fabilisaanihi carabkiisa munkarkaa ku suuriyo hadduu awoodi waayo fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaanu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qalbigaa ka noco kaasaa iimaanka ka lagu taagta daran marka gacanta oo lagu suuliyo waxa iska leh dadka ulul amriga ah. ayaa iska leh munkar markay arkaan gacanta inay ku suuliyaan ulul amriga madaxda iska leh ama qofka wixii uu mas'uul ka yahay reerkaaga xaaskaaga iyo caruurtaada mucallimka ardaydiisa sheekha ardaydiisa iyo wixii lamid ah munkarka inuu gacanta kaga suuliyo haddii markaas uusan taa ahayna dadka ahlu cilmiga carabka ku suulinaya munkarka dadka yaqaano waa inuu garanayo inuu carabkiisa ku suuliyo haddii uusan uusan maaragtay dadkii culammada ahaayee munkarka aan suulin lahaana uusan ka mid ahayn hanacoo ha ka tago marka majaalistaas munkarka lagu hayo oo laqwiga lagu hayaahi waxay kulminaysaa shay muxaramay kulminaysaa majaalis laqwiga waxay kulmiyaan markay ugu yaryihiin shay muxaram kulminaysaa xataa raalli hadduusan ka ahaynin la fadhiyo ownanan zuulin munkarkaasi waxay tusaysaa ka aamusida uu ka aamusay arridaa bay tusinaysaa inuu shayga munkarkaasi raadi ka yahay shay muxarama oo meesha lagu samaynayo waa aayaadka ilaahay oo lagu jeestiyo sidoo kale qur-aanka ilaahay subxaana watacaala dhowr aayadood buu kaga warramaa waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati illaahi yukfaru biha ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وحال ليها الدور قرآن كإلهي وكتاب في سكوسه دجيين حداد أركان آيات في الله لو كفرنا أما لو جيس جيس يعني آيات في ألماها قرآن كل أخرنا الكريم أحكامتي iyo waxyaalihii awaamirta ah iyo nawaahidii lagu ciyaaray muharramaad baa lala iimaanaya munkaraad baa lala iimaanaya والاستهزاء بآيات الله إيه الكفر بآيات الله مركز الله محوي فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن أدلفر ستان معها إلى أي منكر كاستزولان هذه أي أدمرك لفر ستان إنكم إذا مثلكم إله لي اسكمت باتهين إذنك يكون منكر كهي اسكمت باتهين شيخ بن عثيمين مركو أرنتان كهب ليه wuxuu leeyahay raximahullah yani wuxuu leeyahay qofka waajib waxaa ku ah falwaajibu an yansarifa meesha inuu ka tago munkarka lagu hayo meel khamre lagu cabayo meel jiro lagu hayo meel khimaar lagu ciyaarayo meel maaragtay maxaa la yidhaahdaa xan ummad dad muslimiin lagu xamanayo meel dhiig muslimiin lagu daadinayo meel wax lamid oo dhan munkaraadkoo idil inaad ka qayb gelin baa la rabaa waa inaad ka tagtaa markaasuu yidhi khilaafan limaa yatawahamuhu bacdu alcaamati arrinta inuu ka taga baan rabaa waxayna arrinkaasi khilaaf u tahay caamada qaar ka mida ah waxay tuhmayaanoo waxay leeyihiin yaquuluuna waxay odhanayaan faina rasuula sala allahu calayh waali wasalam qaala fain lam yastadic fabiqalbihi waana kaarihu lihada almunkara fii qalbi caamadii wuxuu leeyahay nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qofka haduusan munkarka suulin karin qalbiga ka naco anoo qalbiga ka nacayaan iskaga fadhinaya saasoo kale bay leeyihiin markaasuu wuxuu yidhi yuqaalu lahu ninkaas waxaa lagu odhanayaa low kunta kaarihan xaqaa maa jalasta macahu haddii aad tahay dhabnimo qof u nacayo munkarka dadka ay samaynayaan lama fadhiisateen lama joogteen yacni maxaa yeelay qofka insaanka ah suuragal ma aha inuu shay u karaxsanayo oo akadhiisto ma fadhin karo ma warkaysan karo waa ka tegaya marka inaa munkarkii raadi ka tahay macnaheedu waxa weeyaan waxay tusaysaa fadhigaagu inaa munkarkaasi raadi ka tahay bay maaragtay tusaysaa wey ilaa dalika ninka taalib cilmiga waxa weeye cilmiga markuu majaalistaasoo kale ka qayb galo jinaayuu ku yahay ahalkiisana dhib ku yahay ahlu cilmigiina uu dhibaato u geysan maxaa yeele waxaan leeyahay ardaygii fulaan ahaa ama sheekhii fulaan ahaa meeshaasoo maaragtay amaakinu laqwigiibuu fadhiyey ayaa lagu odhanaya marka waxaan leeyahay dee cilmigiiba in lagu dhaqma la doonayay waxa usoo jiiday qofkaani ceeb buu u soo jiiday markuu ku dhaqmi waayey marka cilmigii iyo ahalkiisiiba waa uu ceebeeyey weeyaan macnahaasuu marka sheikhu u jeedaa hadalkaa taa wey laa tata ha ku istaagi bisaata man dad tugasho yakhshuuna daboolayo fii naadiihim oo la imaanayo wey naadigoodii nawaadii naadiihim annaadi waxaa la yidhahdaa waa makaanu ijtimaacu lqowmi baa la yidhahdaa meesha ay dadku ku kulmaan baa naadi la yidhahdaa xataa soomaaliga naadiya la iska yidhahdaa almunkara daboolayo munkar ula imaanayo naadigoodii meeshooda goobtooda ha tegin wayahtikuuna qararinayo oo jeexayahay dilaacinayo astaara aladabi aadaabtii islaamiga ahaydee wanaagsanaana jeexayo dadkaasa la fadhiisan mutaqaayiban adiga oo ishalmaamsiinayo oo jaahid iska yeelayo can daalika arrintaa iska dhagatirayo iska batirayo ha u fadhiisan fain facalta daalika arrinkaa haddii aad samayso fa ina jinaayataka dhibaatadaada oo cala alcilmi wa ahlihi cilmiga iyo culummadii ahlucilmiga ahaa aad u geysanaysaah cadiimatun weyn jinaayadana waa dhibaatada aad u geysanaysaa loo jiinaa wey aad u tiro badan tahay cilmigiina ceeb waxaad u soo jiinaysaa waxaanan laa'iq ahayn culimmadiina sidoo kale aad ceebaynaysaa wey qodobka labiyo tobnaad musanifku wuxuu leeyahay alciraadu can alhayshaati alciraadu ka jeesasho iyo ka tegid laga tago can alhayshaati buuqa laga tago buuq qaylada iyo laqadkaa la yidhaahda ayaa la yidhaahdaa hayshaadka laga tago marka kelimatu lhayshaad yani waxa weeyaan sida ay kutubta luqada saaxibu lisaan alcarab ibnu manduur oo kale markuu fasirayo wuxuu leeyahay alhayshu waxaa la yidhahdaa alikhtilaaf isdhexgal yani dadku markay buuqaan oo laisdhexgalo oo laysku dhex yaaco taasoo kalea la yidhahda الهيش بالله هيش والاختلاط بولي الهيشة الجماعة هيش مركا تراهدنا هيشة مركا تراهدنا قدرت جماعة بلوجينا مركا تراهدنا هاش القوم يحشون هيشة إذا تحركوا وهاجوا markay dhaqdhaqaaqaan socodkii iyo jalabadii ay badiyaan oo saantu badato qayladu badato ayaa hayshada la yiraahdaa sidaasay dhahay marka الإمام الخطابي في معالم السنن أسلسل كانوا كسو بورنا يا وحوليها هيشات الأسواق وحال ذلك ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن هيشات لفتينا معنا يسقف السلام حال هذا الجلبة وسانتا يتوقع لفتا لفتا سعود كيدي أو بطه صوت كيو كور نقضه iyo wax alla wixii fitna dhaliyo dhan haysha la yiraahdaa hayshaat al-aswaq sidaas la yiraahdaa waxa la yiraahdaa yaani marka tiraahdi tahawash al-qawm tadkira isdhex galay ida ikhtalatu wa dakhala ba'dhum fi ba'd marka isdhex galaan isdhex qaadaan ayaa la yiraahdaa yaani hayshaat loo jeeda ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام مساجد marka la joogo uu ka reebay hayshaat al-aswaq wax la yiraahdaa أرد إلى حديث إمام أحمد إمام مسلم أبو داود الترمذي الدارمي محقق أننا أقريه oo cabdullah ibn mas'uud soo saaray xadiidkaasi aan nabi sallallahu alayhi wasallam uu ka wariyay nabiga wuxuu yiri iyaakum hashatil aswaq idinka iyo buuqa suuqyada ka jiro ayaan idin kala digayaa inaa masaajida dhexdeeda ku samaysaan masaajidoo kale hashatil aswaq looma ogola wax yar marka masaajidku ka dhaco waxaa arkaysaa buuqa baarat masaajidka dhan bulaan baa ka kacay nin tuugaa kaba yar xaday kabow qaatay masaajidka dhan waxaa arkaysa xataa dadki wax akrisanaya wax ma akrisan karaan wax hadda dadka yani dadkayadu ay sameeyaan marka waxaasoo kale buuqa iyo bulaanka xirada badan isdhexgalkaasi baa hayshaadka la yidhaahdaa walidaalika masaajiddu maadaama ay tahay axabu lbilaadi ila allah looma ogola buuqa iyo jaladada iyo noocaasoo kale in laga ilaaliya baa rabaa sidaasoo kale waa inaan suuqii oo kale laga dhigin lanna aswaaqda buu nebigu wuxuu ku tilmaamay inay tahay abqatu lbilaadi ila allahi tacaala الله يعني وحا مارتي دولك ماشي ان نعبيه سوقيده اني تلانا غشكي با كسعده خيانتي با كسعته اختلاطي با كسعده حمانه دن ايا سوقيده لغا هلا لكن مساجد اماكن عباده سدا درتي بو نبي انه غريبي هيشات الاسواق marka hadaad طالب العلم tahay xiyalaha laqad kalida laqad wa buuq kafugu waliga meel buuq haduu ka jira aragta ka leexo طالب العلم marka tahay aadaabta wanaagsan وقفك طالب العلم لأنه كسف وقال دوني أي كم تاني هيش الإعراض عن الهيشات ذو حوى والتصور استورد وآت استلالسه من اللغط بوقة إيه بلانك إيه والهيشات فتنك إيه بوقة إيه قيلة إلى التفوذات من اللغط والهيشات وعطف التصير لله لا عطف التصير كلمات مترادفة واسكو معنى أول معنى لله أسكو buuqa iyo qaylada inaad ka fogaato fa ina alkhaliita khaladku wuxuu leeyahay waa taxta allaqati buuqa hoostiisa ayuu ahaaday iyo qaylada qaylo markay timaado khalad baa ka imaanaya buuqa marka hore kacayo kabacdi khalad baa imaan gacan baa laisku qaadi waa laisdilaaya fitanaa imaan khaladkaas marka xaggee ka dhacay qayladaa iyo buuqaa bilowda buu ka dhex dhacay marka sidaa darteed كفقوا ما دام طالب العلم آتاه شيئا خلق قدعي وكاسر هذا ينافي أدب الطلب إنا تحيشات تحيشات كاسية لقد كأكك يبقشاي وهذا مثل ينافي وحديديا أدب الطلب طلب كآذاتيسي علمك أطلبيسي أيه الإسلامي مركا أرنك وحكل مني لقدك buuq baa ka dhacayo waa la iscaayinayaa sabbi baa imaanay yad baa imaanayso fitana dhacayo marka meelahaasoo kale qofka aalibulcilmiga ah waa inuusan fadhi ka dhiganin uusan ka qaybgelin oo iskaga jeestaa markuu arko weya maxaa laga rabaa aalibulcilmiga inuu ku xasilo oo uu ku nagaado majaalis alcilmiga meelaha cilmiga majaaliskiisa majaalis dikriga meelaha xalaqaadka cilmiga yacni wax alla meesha wax ka kororsanayo oo faa'iide ihi faa'iide uu ka helayo inuu qofka ku sugnaado baa la rabaa weeyaan sidaasaa la doonaya ومن لطيف ما يستحضر هنا wuxuu leeyahay markan qiso yarbuu meeshaan sanadku ku keenaya hayshada hayshaadka fitankana inay hayshada ka mid yihiin hayshaadka inay fitan fitnadu in hayshaad la dhihi karo ayuu rabaa يعني الإعراض عن عن الهيشاكي أيان كجرنا ولي أيضا كورمي ومن لطيف ما شيء كيس اللياب كله وحكمت أبولية شيء لطيف يعني وحلوج إلى والعجيب والطريف بالإله شيء لياب كله عجب كله ما شيء لياب كوى لياب كله حكمته شيء سو يستحضر هنا هل كان لحاضر صدق أو لكن صدق halkan la keensaday waxa kamida ma dakarahu saaxib alwasiyati fi udaba'i shilqiy ma dakarahu wix uu sheegay saaxib alwasiy kitabku wasiib liilahda saaxibkiisa oo fi udaba'i shilqiy qoladan shanqitada liilahda shanqidiinta yaani dadkoodii udabadoodii dhexdeedii ahaatay ayaa waxyaalaha latiifka ah kamid abuuliyay anhu وسيط كاس ayaana laga soo guuriyey fii mucjam almacaajibi kitaabka mucjam almacaajib la yidhaahdana lagu soo guuriyey marka qiso wuxuu sheegay halkan markaan soo khulaasayno laba qabiilaa darirtay markaasay dad iska dileen markay dadka iska dileen waa fitna waa fitna waa dagaalka xorba fitan muslimiin islaysa waa fitan soomaa ayaa markay iska dileen yaa dad marka dhexdhexaadiyeen dad qabiilo kalaa soo dhexgashay sulxi bay dhex dhigtay markaas waxay ku raadi noqdeen labadii qaniino oo dagaalantay sharciyada lagu kala xukumo sharci islaamka in lagu kala xukumo markaasay markay ku heshiyeen bay nin qaadi ah oo caalima ayay xaakim dhigteen ku raadi noqdeen inuu kala xukumo ninka xaakimka ahaa majlisku waa iskugu imaanaya qabaa'ilkii dhan baa jiro waa isku yimid qabiiladii waxay sulxiga dhex gashay labadii dirirtay ummadii meesha iskugu yimid qaadihiiba marka waxa u muuqatay oo raajax dhigay markuu dadkii intii la dilay oo tiriyay ayaa qabiilba waxay dheeraadeen afar qof afar qof laga dilay yaani afar dheer noqotay markii labadii la tuurayba afar qof ayaa dheer noqotay hal qabiil oo qaba hal qabiil laga dilay afar qof yaa dilay afartan laba yaqaan lama garanayo qaadigii marka wuxuu yiri qaadigii sheekhi caalimka wuxuu yiri anigu waxaan xukumay buu yidhi maadaama xukum sharca ay weydiiseen maadaama afar qabiiladan ay dheeraatay afar qabiilkaan inta la soo qabtay in la dilo oo loo qisaaso wa la aqoon xataa waxaan dagaal ka qayb galan xataa inuu yidhahdaan marka nin la yidhaahda buu yidhi baab ibn axmed oo sheekha ah sheekh baab ibn axmed la yidhaahdo sharaaqidada ka mid a oo meesha fadhiyo ayaa wuxuu yidhi wa shiikh arrinta aa sheegtay mithlu haada laa qisaasa fiihi mar haddii fitna fitna timaado qisaas wax la ma jirto wax la isku ma jiro markaasuu markuu hadalkaa yidhi buu israacsadayo ayuu wuxuu yidhi kitaab ka maranba maba jiro kitaab kastaa laga helayaaba masalada sheegayso inaan qisaas jirin kitaab kutubtoo dhan wax kitaab aan laga helayn ma jirto buu yidhi markaasuu qaamuuska hoose u kanba waa kitaabay ka soo saaray ilaan qaamuuska laftiis waa kitaab sama magac kitaabba wata kanba waa kitaabay ka soo saaray waa kitaab luqa ah kitaab luqa ah marka ninkii ilaahay muwaafaqadiisa rabbi u waafajiyay sheekh baab ibn ahmed ayaa jildadiina kitaabka intuu kala rogay oo markiiba wuxuu helay lafdigan alhayshatu la yidhaahdo hayshadii buu helay markaasuu wuxuu qaamuuska wuxuu ku fasiraya alhayshatu alfitnatu wa ummu xubaynin walaysa fi lhayshaati qawadun hadalkaasu soo usii waday oo qaamuuskii naftiisa wuxuu umu xubaybna waa la yiraahdaa waxa kale oo la yiraahdaa wuxuu kale yiri walaysa fil hayshati qawadun baab kitaabki buu ku taala ku soo saaray markaas dadkii la ajabay ninkaas yaani ilaahay soo waafajiyay durbadiina hatta qaamuuskii buu ka soo saaray inaan qisaas jirin hadda Soomaali ma isdhish sanaa bar iska dhigtay abil qaliil Allah dirba yaani yaa yakan qaatilkii cid dishay wala yaa yakan cid garanaysa marka ma qof bani ah la qisaasaya fitan markay dhacdo qisaas wax la yiraahdo ma jiro sulxi baa la yiraahdaa wixii tagay hadar bay ku tageen waa laga soconay hore looga soconay gadaal loogu laaban laakiin qofki qaatilkii la yaqaano oo la garanayo isaga waa loo qisaasan waa la raadsan taasoo marka musanifka noo sheegi macnahana wuxuu ka wataa hayshaadka in fitna lagu fasiri karo fitanka in lagu fasiri karo ka wata ومن لطيف ما يستحضر يعني الشيء اللي صح حاضر سنه هنا هل كان kuwooda la yaab kale waxaa ka mid yihiin maa dakarahu wixii uu sheegay saaxibu lwasiiti kitaabka wasiit la yidhaahdaa saaxibkiisii mu'alifkiisii oo fii udabaa'i shinqiid meesha shinqiid la yidhaahdo odobadeedii dhexdeedii ahaaday wa canhu isagana uu ka soo guuriyey fii mucjab almacaajimina uu ku soo guuriyey annahu waqaca annahu ana alamra washa'niyi arrinkuba waxa weeye waqaca nisaacun dagaal dood ayaa dhacday dood baa dhacday nisaac waa dood bayna qabiilatayn laba qabiilo ayaa nisaac ka dhaxdhacay yani waa dagaalameen baa loo jeeday waa islaayeen fasacat baynahumaa waxaa dhex gashay oo sacyisayo u dhaqaaqday qabiilatun ukhraa qabiilo kale ayaa fi sulxi heshiisiin dhexdooda ugu dhaqaaqday oo inay heshiisiisa gashay weeyaan fataraaduu markaas waxay labadii qabiiloo dirito ku raadi noqdeen bixukmi sharci شرعه الإسلام كحكم أي قراء بالمغرب وحكموا عالما من عالمنا حاكم بكلفتين فاستظهر يعني فاستظهر أي احتاط يعني ولا كواد وادذالي بمعنى ترجع عنده أتي سوحا راجح مغري قتل أربعة من قبيلة من قبيلة قتلوا من القبيلة الأخرى قتل أربعة أفر في بالكود من قبيلة قبيلة قبيلة qabiiladaas qatalu dileen min alqabiilati ukhra qabiiladii kale ka dilay afar in afar laga dilo yani qoladii afarta dheeriga noqotay in afar eh, oo ayadu wax dishay in afar laga dilo ayuu sheekhaasi go'aamiyey saasuu xukuma u raajix noqotay فقال الشيخ باب بن أحمد شيخ باب بن أحمد يرهده وماشى فبيا وحيري مثل هذا من دعنا أرن كان أوكله كان أوكله لا قصاص فيه in la qisaasto oo qof maartay qof kale loo qisaasa fitna dhaxdeeda ma ahan waqti fitna isma qisaasa weey faqala alqadi qadigi ba hadu aalim ka aha hada la yujid fi kitab wakan ajeegis inay qisaas jirin waqti fitan kitab laga helayaa ma jirin la yujid li heli may fi kitab kitab laga helayaa ma jirin faqala marka sheekh ahmed wuxuu yiri yaani sheekh bab ibn ahmed ayaa wuxuu yiri bal lam yakhlu minhu kitabun bal iska baaq inaan kitaab laga helaynin lam yaqlu minhu kitaab kitaab kama rabba ma jiro kitaab dhan waa laga heli karaa ay kitaab marka wuu amay ma soo jeedi yaani meeshan lam yaqlu minhu kitaab awliya waxa la yiraahdaa waa nakiratu fi siyaq an-nafy sida sheekh ibn Uthaymeen ma sheegay kitaab waa nakira kitaab baaqi nafy baa ka horeeyo oo lam caamaynay faa'iideynaysaa marka ayi kitaab noocou yahayba laga weyn maayo buuyii saasuu ku yidhi markaasuu fatanaawala saaxiba tarjamati oo sheekh axmed ibni baab ayaa wuxuu soo qaatay alqaamuusa ah, qofka kitaabka soo qaatay waa sheekhii axmed baab ibni axmed weeyaan sheekh baab ibni axmed ayaa wuxuu laalay oo laacay oo soo qaatay saaxibu tarjamatiina ah ayaa alqaamuusa soo qaatay وأول ما وقع شيء الأبوه الرئي أو كبع عين نذاره أرجس أو كبع عليه دشيس شيئا وحي حي الغيشة الفتنة الغيشة هيش لفظ قال لي هذا الفتنة فتنوية فحكوا لي هذا وأم حبين أم حبين والي هذا وليس في الهيشات هيشاتك أو فتنة أهنا قوزن hayshati hayshatka oo fitanta ahna قود قصاص معها نور القود والقصاص قصاص ما أين نهر لسكما قصاص أي كتابك كقرأ مركا الفتنة والي يقالنا ودقال دقال كفتك المسلمين تبحثوا ضبعوا لكن أم حبين محالي لهذا محالي لهذا سيد الشيخ ابن عثيمين كفى سراي دويبة تشبه الخنفصاء بالي لهذا ودابد ير وحشرات كمدة أو ذيك الخنفصاء اللي يراهدوا شابهه ayaa la yidhahdaa khunfusaa maxaa la yidhahdaa alkhunfusaa waxaa la yidhaahdaa waa iyadana waa xasharaad wa oo madow yani maaragtay daabad yaroo madow weeyaan oo waxaa la yidhahdaa waxay ka yar tahay bahalkan doorshaanka aan idhaahno ama xaruurweelka dadku dhahaan ayuu ka yar yahay waana madow yahay waana uraa ur buu leeyahay shiir buu leeyahay waa shiiraa maala jiruu leeyahay markuu kitaabka mucjam alwasiidka o kale markuu ka hadlay wuxuu leeyahay وفي المثل تصالها عرفت حيدي جري الخنفساء إذا مست نتنا مركي لا تابتو وأرس مركي لا تابتو وأرتا مركي بالك سبحان الله هذا عشر قرون لله على كل حال كسر ده بدأ سو كله أي أم حبين كلي هذا بهالشاب بحذوية أنا أفسر ما يروح لقرا ما آه كاسوة على كل حال هو دابد ير ayaa la yiraahdaa khunfusada shaabahdo kaasa li umu xubayna leeyahay marka sheekhu masaladaas soo saaray marka finqat wuxuu leeyahay walaysa fil hayshati qawad fikranta dhaxdeedana ma ahaan qisaas ay fil qatil ki la dilay fil fitnati fitnadi lagu dilay kaasoo laa yudra aan la garanaynin qaatiluhu kii dilay aan la garanaynin ayaa loo jeedaa sidaas ku fasiray weeye yani walaysa fil hayshati qawad kala wasifa sirr fil qatil كيل الدليوة قتيل وفعيلا بمعنى المقتولة فعيل بمعنى المفعولة لله قتيل من كان والي هذا حوالت الوالي هذا ومما يستوي فيه المذكر والمؤنث ومدان قتيل رجل قتيل امرأة قتيل بالا أرمى ساسو كلام هذا مركا القتيل يعني بمعنى المقتول كيل الدلي في الفتنة فتنة دحلة اللي دلي oo la yudra aan la garanaynin qaatiluhu kii dil aan la garanaynin kaasa hayshada la yiraahdo ayaa loo yaqaan markaasuu yidhi fatacajaba annaasu dadkii waxay la yaabeen fii mili hada alistixbaar keensashadan xaadirintan durbadiida shiikhu uu keeno fii dalika arrinkaas fii dalika mawqifi mawqifkaas makaankaa la joogay alxaraji ee maaragtay dhibka badnaa durbadiidu inuu qaamuus masaladan ka soo saaro ayuu dadka la tacajabi yani ninkaas ilaahay soo u waafajiyey buu durbadiiba kitaabka uusan meesha ku ceebaynin kitaab ka maranba ma kitaab kasta laga heli qaamuuskii buu raadiyey masaladiiba dirbadiiba ka helay marka saasuu maaragtay yani ay dadkii la yaabeen buui fatacajaba annaasu dadkii waxay la yaabeen min mili hada istixdaari haabilsashada iyo keensashadaas oo kaleeto fii dalika almowqif alxaraji mowqifkan khatarta ah xarajka dhibka badan alxaraj dhibkan dhibka badan ayuu maaragtay inuu keensado مركا مركا أخرنا يسام همزة إيه هذا لبعد لا نحمل يسامها ah hadihimina lama dhaho intaha inaad tiraahdo kalima manxuuta la yiraahdo la qoro intaha inaad tiraahdo mulakhas ayadu soo gaabiyay weeyaan hadalkaas la soo ururiyay sidaas ku dhamaaday weeyaan التحلي بالرو التحلي بالرفق التحلي قدر في صدح تبنات التحلي اسقر حلوي بالرفق دلع سنان iyo qofku jilcanaan iyo naxariis inuu isku isku qurxiyo ayaa maaragtay aadaabta qaalibulcilmiga ka mid ah weeyaan qofku inuusan qof qalqallafsan noqonin oo qofka rafiiq uu yahay oo dabacsan yahay hadduu maaragtay yahay arday hadduu nin culamaa yahay inuu khafd aljanaax oo dadka u sameeyo dabacsan yahay oo dabci wanaagsan leeyahay baa la rabaa wuxuu yiri musannifka rahimahullah at-tahalli isqurxin bil-rifqi yaani imrinti iyo dabacsanaanti in xariisti isku qurxiyo iltazim lazim ardayahu ar-rifqa dabacsanaanta fil qawl xaq hadalka hadalkaada hadal jilcan hadal oo naxariisna mujtaniban adiga oo ka dheeraanayo al-kalimata al-jaffata kalimada أدو كفقاني يعني قفك مركو كلمة أدك أكل هذا يسوح به يسوح سينيشي كفقوا كلمات كاسوكا محايلة فإن الخطاب اللينا هذا الكذب عسان يتألف حصادما النفوس نفقيالك الناشزة يعني ديك سنيد نفسي كاد بذي لهيدا قال ليلو كعر لهيدا وحكوس والضميين hadalkaaga dabacsan iyo naxariistaada ayaa maaragtay kuu soo dhaweynayo wa adillatu lkitaabi kitaabka qur'aanka ah adiladiisa daliilkiisii iyo wasunnati wa adillati sunna sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam adiladeedu oo fii haada rifqigan dhexdiisa ku sugan mutakaafiratun aada u tiro badan tahay weeye mutakaafira aada u tiro badan tahay marka rifqiga iyo naxariistu waa shay laga maarmaana ah. aalib cilmiga inuu ku sifoobo ayaa la doonaya maxaa yeelay diinkeena waa doftii nabiy ilaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu allah leeyahay fabima raxmatin min allahi linta lahu walow kunta faddan haliida alqalbi lanfaddu min xawlik yacni naxariis ilaahay oo ku siiyey ayaa dadkan ugu dabacsanaatay ood ugu naxariisataa nabigeena sidaas oo ahaa calayhi salaatu wasalaam hadduu mid qalqallabsan yahay oo aad adag yahay dadku waa ka kala yaaci lahaayeen ninna ma qaatin ninna ma raacin qofna nabiyullaahi maxamed ma raacin calayhi salaatu wasalaam marka rifqiga nabigeena ku sifaysnaa calayhi salaatu wasalaam nebiyu raxma la yidhaahdaa allah markuu maaragtay ka warramayo fii suurati tawba akhirkeeda laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina رؤوف رحيم سو مجد انت تصفوا اسمه درس النبي الله محمد ورؤوف ورحيم وحريص وحاقبه يدك دك مسلمين تا هذا ودي بيجي رسولك عليه الصلاه والسلام marka nabigeena sifooyinkaas buu lahaa saxaabadiisa rifqiga u dardaarmi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam rifqiga ayuu u dardaarmi jiray iyo naxariista xadiid imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinay xadiid caaisha yacni waxay oray nabigeenu wuxuu yiri inna allaha rafiiqun yuhibbu ar-rifqa fi al-amri kullihi allah wa allah naxariis badan wuxuu jecel yahay raxmadda iyo naxariista fi al-amri kullihi yaani amr kasta kullihi naxariistu jecel yahay weeyaan shay kasta kulligiina naxariis iyo rifqi iyo dabacsanaan laga helo baa wuxuu kaloo yahay xadiidka imaam muslim isla caaisha radiyallahu anha ay warinayso wuxuu rasuulku yiri ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه رفق الشيء ما تحقره وما شيء كمت نقض نحريسته إلا ويقر حسا شيء بس شيء نحريس أي تحقشه waxa weeye quruxdu ka qaada shaygaas waa qurxanaa wama nusica min shayin shay naxariista laga siibana ma jiro ilaa shaanahu shaygaas shayga naftiisu rifqi la'aantii iyo cunfigii ay ceebeynaysaa buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam marka rifqiga waa ogtihi diinteenna diinu yusrin waa diinu rifqin yacni maaragtay oo allah yacni nabigu leeyay irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa diinu raxmow naxariis baa la rifqi iska daa yacni bani aadamkee xayawaanka laftiisaa rifqiga laga rabaa in loo rifqiyo waa ogtii nabiga wuxuu faray xadiidkiisii wuxuu dhahay markaad qofka neefku inuu gowraco uu rabo waxaa la yidhahdaa aadaabta waxaa ka mid a ah culamada marka xadiidka fasirayaan nebigu wuxuu yidhi waliyuxidda shafratahu soomalihi yacni midida inaad midi soofaysan oo af leh inaad neefka xataa markaa gowracaysaa ku gowracdaan midi mirirtay oo ebera ah inaad neefka ku disho oo maanta dhan ku qasho oo ku dhigto lama ogol bal waxay dhahaan ay culimmadu markay xadiidkaas fasirayaan markaa sooxaynaysa xataa neefka agtiisa inaada ku sooxayn baa meel kale kusoo sooayso kusoo afayso marka afayso kabacdi samee hadda waxaan arkayna dadka madaxooda lagu soofeynaya madax madaxa dadka mididii qofkii la qani lahaa aa madax lagu soofeynaya nasal allah asalaama walcaafiya ilahi noo kaana marka dhib weynaan haysto ilahay noo gargaaro rifqiga shay uu ka tago wuxuu la yimaadaa cunfi baa booskiisa gala cunfina ummaddu وكف ذاته ويكف ذاته مركز الشيء وحال الرباء ومدى الرحمة هي دبع سنان أي دين كان ذكر الله ويارا نبي مركو دري معاد بن جبل إيبارتي أبو موسى الأشعري يمن أدري حياله كلا دردار محيط يسيرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفر ديك سهلة وانا بشاري يعطاسوا بيجي فضضيه سهلة أكو عسليننا الرفق رفقك حال ربا هداد معلم تهي هدا شيخ تهي هدي أب أرضي تهي حال ربا رفقي إنه كل قمه تفكي إنه سوى جيدته معلمين تهي لكن معلمين تهي بدبسيقا الحريص ملهي إنتو ذبلا تحت محل إلهي أقول حريص كموهي اللي قار قعمها كبقوين قار لغاها كجرين قار وأردنتين ودلايان لما أقول شرع على ماذا كنت هذا اللي بعرف مال ضرب تأديب على الربا المها يرتديك إنه جعلس قالوا له أبرك إسكولاتك إلما حيث جعليه waxay ku jecel yihiin nadaafadoodii baa la ilaalinayaa dhar fiicana loo soo labisayaa maalintiibaa waa la ciyaarsiinayaa waxawaa markii oo wax makooso yar sameeya dembi yar galo gacantaasaa laga garaacaya inuu taasaa laga garaac darbu tacdiiba ah. gaaladiiya fahmaysa allagii wadaadada ama diinka sheeganaya kalaamullaahi ninkii baray aa ulunta u dhaco isha ka tuuraya hoose u garaacaya inuu babta ku hayaa gudaha lama ogola macallimiinta soomaalida dadka waxa waaye maaragtay say u galaan sax ma aha waxaa la rabaa in rifqi darbu ta'diib aan rabaa wax yaro qofka ilmaha yarka maarata oo macallinka faydadooda leeyahay soo ma ilmaha isagoo garaacin bayda ka baqayaan faydadana ilaahay siiyo marka saa darteed hadda rag macallimiin inay la joogaana laga yaabaa carruurta la garaaca baarak allah fiikum diinka hala jeclaysiiyo quraanka ha soo raasinayn laakiin yaan laga ceerin cunuga dugsiga inta ka cararo oo ciyaar suuq noqon halkaas koollo ku dhuuqaa darajay maxaa yeele macallinka jinniga ahaa dugsiga waa gabdinaya waa cararaya halkaasoo lama rabo waa inuu dugsiga sida iskuulka ugu ordayaan dugsiga in lagu soo ordo ilmaa macallinka inuu ka shaqeeyo taasa la rabaa طالب العلم جنا رفقا قفك وكل برنايو نحريص أمو جسبا الربا آداب تسأل لك الدولة التأمل قلوك أفري طبنات يسمى كحوه التأمل التأمل يعني وحل هذا هو التدبر والتأني هي لوجينا tadabbur shayga qofka uu wuxuu sheegaya ka fiirsado kaadsiiyey inuu leeyahay ta'anni leeyahay oo ku degdegin wuxuu sheegaya inuu iska tuurin ayaa ardayga laga rabaa yaani at wuxuu mucjam al ku fasira at wa i'adatu an-nadhar fihi marratan ba'da ukhra liyastayqinahu yaani su'aal baa lagu weydiiyey waa inaad tadabbur samaysaa ta'anni kaadsiiyo shay kasta wixii lagu weydiiyey inaadan degdegin oo aad kaafiye la timaado baa rabaa sidaas kala laga doonaya wuxuu yiri at-tahalli waxa weeye at isqurxin bit la isku qurxiyo yani kaafiyo oo deganaan ah ama se tadabbur oo fiirfiiro ah oo fikr ah oo qofku aad u fiiriyo marba marka ka dambayso kelimadan aad ku hadli doonto maxaa ka dhalan doon ficilkan aad samaynayso maxaa ka dhalan doon fatwadan iyo jawaabta aad bixin doonto seebay noqon doontaa inuu qofku aad uga fiirsado weyaan maxaa yeelay wuxuu yidhi faina man ta'ammala adraka qofka faina man ta'ammala qofka tafakur sameeyo oo kaadsiinyo la yimaado adraka muraadkiisii buu gaaraa wuu haleelaa dantuu lahaa ayuu gaaraayo haleelaa wa qiila waxaa kaloo la yidhi ta'ammal tudrig ta'ammal yacni tadabbur iyo fiirfiiri tudrik muraadkaaga aad gaartidi وقاريه تأمل تدري أرنكا بما تليليس أقاري ساي تصنع وليه وعليه على هذا الأصل وتأمل كان مركين قبلنا فتأمل قفيه كاتسين لإمو عند التكلم مركات هذا ليس أكتين بماذا محيبة تتكلم وأكو هذا الدونتا حكو هذا marka horeba ka fiirso hadal aad hubisay wixii ka imaanaya oo wanaag ah ama waxa khatarta ka imaanaya marka ka bacdi aad ogaato ama ka har ama ku dhaqaaq marka hore intaadan hadlin ka hor ta'amul imaw fi khiri waya wama hiya mahaybay tahay aidatuhu hadal waxa ka soo laabanaya yaani faa'iidadiisu waxay tahay aidatuhu ay faa'iidatuhu faa'iidadiisu waa maxay marka shaygan ku hadasho ama ficilkan aad samayso maxaa faa'iido ka imaan kara yani ku tafakura fiiri wataxaraj iska ilaaliyo ka dhowrso fi lcibaarati yacni hadallada aada cabirayso erayada aada leedahay ka fiirso hadallada aada cabirayso cibaarada aada ku hadlayso taxaru samee yacni maaragtay dhowrsanaan badan samee wey iyo waladaa'i waxa adiga aada gudbinayso laftiida aladaa waxaa la yidhaahdaa التحمل والأداء ما بشر اسكو عكسي يعني التحمل مركا علمي قادن يسال إله وهذه أرضي أعطي قادن الأداء هو مركا بحين يسودك سينيس مركا في العبارة عبد ربدا أو عبد ريسو كلمات كاسي إيه والأداء قد الشري قد نيسو يدك جارسينيسي يعني ما أرتي تحرز كو سمايو آد اسكغا إلالي fasaaxad iska raadraadin la'aanteed yani adoon fasaaxo aadan lahayn inaad iska raadraadiso la'aanteeda inaad markaad gudanayso iyo markaad shay cabirayso ixtiraaj inaad la timaado wax walba aad iskaga ilaalisid baa la rabaa tacamudka alcanatu waxaa la yidhaahdaa alkhata'una waa la yidhaahdaa oo gafka waa lagu magacaaba azinana canadka waa la yidhaahdaa basgeena xala aan soo marin dalika laman khasha alcanata minkum soomayn alcanat zinadan waa la marka hadda looma jeedo zinadii waxaa loo jeeda alkhata gaf inaad ku dhacdo marka duuna tacanutin gaf la'aan aw taxalluqin xadlaqada waxaa la waa qofka oo fasaaxo uusan lahayn iska raaraadiyo ayaa la yidhaahdaa afkuu ku ballaarinayaaho maanta kalimaadkiibuu yani waa kuwuu nebigu yidhi halaka almutanaticuun wa halaka almutafayhiquuntii iyo kalada yani maaragtay kalimaad aadan lahayn inaad iska baarbaarto oo aad fasaaxad aadan lahayn doon doonto lama ogolo wax ilaahay kuu dhaliyo ku soco tartiibtaada taas taasa kugu filan marka taxamulka waa fasaaxa iska doondoonid wey fasaaxa iska raadin وتأمل في في رساء كفكر وتأني لا إمو عند المذاكرة marka qof kale mudaakara idin dhex marayso arday baad cashar ku wada ceshanaysan qof kale masaa'il ka wada niqaashaysaan waxaa mudaakarada markaa qof kale wax la mudaakaraynayso oo aad wax muraajacaynaysaan ayadana ka fakar kayfa sidee baad takhtaaru u doorani alqaalib almunaasaba qaalab alqaalab almunaasiba qaalab waxaa la yidhaahdaa qaalabka waxaan dhihi jirnay sar la yidhahda sargoos waxa lagu sargoos hadda dadka kabaha tolo waxay haystaan markay karta samaynayaan cag oo maqaar la gooyay haya Soomaa sar baa la maqaarka sar ayaa la leeyahay kabti markuu fiirina qofka lugtiisa la saari markuu kabti sameeyay lugtu saaraya markaas uu qalbiga marinay sartaas la gooyay hadu kab la ag baa loo loo sameeyay qofki Soomaa qaala baa marka maadada sarfiga la joogo waqti qaala baa la yiraahdaa walaad qaala baa loo isticmaalaa fa'ala marka tiraahdo fa'ala wa qaala baa la yiraahdaa wa wazn baa la yiraahdaa fa'ala waxa way waxa ku sar goosanaysa wax alla wixii yaani xarafka kore xarafka hore oo kor dhigan yahay xarafka dhexena oo kor dhigan yahay ayaa ku sar goosanaysa markaasa wazn kaliya lagu siiyo miisaan lagu siiyo markaasa waxa leedahay قتل على وزن فعل ضرب على وزن فعل أكل على وزن فعل يعني ذهب على وزن فعل جلس على وزن فعل ساسا أوليسا وسكسر بالله marka qaalabku wax lagu sargoostaa la yidhaha taasaa loo jeedaa wey kayfa sideebaa takhtaaru u dooranaysaa alqaalaba almunaasiba kii aad ku sargoosanaysay ee munaasib ka ahaa lilmacna almuraadi macnihii aad doonaysay ood muraadka kalahayd idanta kalahayd aada ugu sargoosani mudaakarada agteeda ku tafakuro fiirfiiri ha ku degdegin yacni adoona iska hubinin hadhawaaqin waxa hadlin weeyaan watacamal fiirfiiriyo ku fakar waxaad fakartaa oo aad uga uga kaasiye ula timaadaa cinda su-aali saa'il qofka saa'ilka wax ku weydiinayo aashiisa agteedana iska fiiri kayfa sideebaad tatafahamu aada u fahmi as-su'aala su'aashiisa baad u fahmaysaa calaa su su'aalkan wejigiisa dariiqadiisii saxda ahayd seebaad ugu fahmaysaa حتى لا يحتمل إلى أوسن أكان أوسن احتمال وجهين لبوج يعني سؤاشا مركو قفح كويديه سؤاشا آد وفيرس سن أيسن هبيدي لبو وجي سؤال له أو كان أيسن كوغن قولي مركا آد جوابته هبيدينا ببكر وكيماده مركو ركب السوري سؤاشا إلي ذاتي وجهين ليلة هدع كرته لبو وجه إلي ليلة هاي مركا مسألة لا سن أيسن لبو وجي كوغو aysan kuugu noqonin marka hore tabyiiso oo ku tafakur qofkaan ku weydiinayo su-aashaas waxa uu ujeedo calaa kulli xaal waxa uu ujeedo waxa waa hubso waay ta'ani waay kaadsiiyo adegdegina loo jeeda wahaakada iyo wixii la mid ah weeyaan ta'amulka marmar marmarka qaarkood dad badan oo aad u kaadsiiyo badanaa jiro horta ta'anigu waa min allah siduu nabiga noo sheegay at min allah waalcajalatu min ashaydaan degdega sidiisaba shaydaanku ka ahaaday laakiin ta'aniga iyo xasiloonidu waa min allah qofku inuusan degdegin wax kasto ama hadal ha noqdo ama ficil ha noqdo ama su-aaluu ka jawaaba ha noqoto ama fatwo oo masaa'il diina uu jawaabaya ha noqoto waa inuu qofku mar kastaba shayga uu samaynaya uu ka fiirsado ta'ani baa la yidhahdaa ta'aniga marka kaasiyeyuhu min allah ilahay xaggiisa ka ahaatay laakiin marmar baa waxaa la arkaa ta'aniga laftiisa iyo kaadsiiyaha dadka aad u kaadsiiyaha shay la rabay oo muraad degdeg loogu baahnaa inuu dhaafsiiyo ta'anigiisi kaadsiyihiisii kaadsiiyihiisii inuu khayr badan dhaafiya la arkaa sheekha sheekh ibnu cuthaymiin laba beyd buu meesha noogu qoraya aad u fiican wuxuu leeyahay qad yudriku almuta'anii bacda xaajatihi وقد يكون مع, من مع المستعجل الزلل وربما فات قوم جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجلوا هذا كاسمي قد يدرك إنه حلال على العركة أو قالوا المتأني كي كاتيها بدنا بعض حاجته تنكيسة قاركيد إنه قال ولا أركان إنه ولا قارن ولا أركان قار إنه قال الأركان قفك كاتيها مراد كيس إنه حلال بدنا وقد يكون إنه أهضب الأركان من المستعجل كي دقدقي أما مع المستعجل الوالدين كي دقدقي يمعيسي قفك دقدقا الزلل سنبر رحقي يعني مرادكي يحاجدي سيو قفو كسن بالرحبنا إنه أهضب الأركان هذا دقدقتنا لمرادك هذه جديد هي الأركان وكاسو وحوي لتأمل أسوى كهضا وربما فات إنه ضاف أو كتقب الأركان قوما ذات جل أمرهم arrinkooda intiisa badan inay dhaafsadaan arkaan maca ta'anni kaasiye mici waxaan bal kaadi soo leeyahay maslaxadii dhalada inay dhaaftaan arkaan markaasuu wuxuu yidhi wa kaana ar-ra'yu wuxuu ahaan lahaa ra'yigu iyo caqligu wuxuu ahaa nooc cajiba hadday degdegi lahaayeen oo arrintan durbadiiba ay aan ka gaari lahaayeen waxaa dhici kari lahayd inuu muraadkiisa helo laakiin ra'yigu saasuu ahaan lahaa buu leeyahy laakiin ta'aniga aada u tiro badan oo wax walba aad ka shakiso tiraada maya u kaadi wax badana ku dhaafa waxaa la rabaa ka fakar wixii hadday ku anfacaana ku dhawaqaysa fursadii ku dhaafa samee isticjaalkan iska ilaaliyo adoona ka tafakurin qabla tafakur inaadan degdegin u baa la rabaa weeye maqsadka marka shiikhu uu leeyahay waa mas'aladaas weeyaan waxaa la rabaa التأني يتأملك وحال وحي أتشيغي فإذا ka imaan karto dhibka ka imaanaysa qofku inuu ka fakara baa la rabaa يعني waxay dhahan Soomaalida inta fofka la fiirsaday dhahan Soomaa wuxuu رحمه الله الثبات والتثبت الثبات يعني ثبات حال هذا هو استقرار شو وقفك سبنا والتثبت خبص شو وشيء أخبص الثبات والتثبت ابن عثيمين حولي هذان الشيئان متشابهان لفظا مختلفان معنى حق لفظي هو لكن معناها هذا الدوين دوني ثبات وحال إلى واسقنا شاه استخرار قفك واسقنا هذا أيها لله تثبت كنا وشيء أخر فرصة أو الدين كيف هذا سامر نوبك أقبليا كأقبليا تحلل اسكو قرحي أربيه أيها الطالب بالثبات يعني سبناشه وآت سقناته طلب العلم إذا أكو سقناته كتابك الدرسيس أكو سقناته وهذا حضر من البيت بودين هو حضر من البيت بودين إيوه التثبت بالثبات إيوه التثبت خفص الشدي سيئرات وستنا اسكو قرحي حل اسكو قرحي بالثبات سقناشه إيوه التثبت خفص الشدي شيء الله خفصدان لبدا اسكو قرحي أرضيه لا سيما كما بس يجرته في الملمات يعني شدائد وحيالها دبكة مسائشة نوازيش أتواوين مركي وحشي نازلة اعتماد ما بكو سيجرته إيه والمهمات الرماها اهتمام كلا مهمات الرماها مهم كأ مركي الجيران ما بكو سيجران مركي الريش الدل اعتماد أما عرر مهمة أو يمادو تثبتك يتباتك باللغة باللازم اسكو قرحي هذا الدقي ومنه وحكم له يتثبت فيه يتباتك الصبر صبر وقفك أدلقات يش والثبات سبناشه وكسبناده ونصبر في التلقي علمي علماء لقى كلهم وكسبناده التلقي التلقي يعني على المشايخ الإيران تلك مشايخ وحلقات قاته إنه قفك كسبره isla markaana oo sabaat yeesho oo shiikhan uu ku afsugnaada baa iyo watay saacati saacada duubistood aw duubo fi talabi doonista cilmiga uu doonayay cala ashyaaqi culimadiina uu ka doonayay mashaayikhda uu ka doonayay in uu saacada badan ku dhumiyo culimada agtoodii afadhigooda cilmiga uu ka qaadanayo markaas wuxuu yiri fa inna man fa inna man thabata nabat fa inna man thabata qofka sugnaado oo cilmigi talabkiisi saacada dheer u sugnaado mashaaikhdii aad fadhigoodii cilmika qaadashadii u nabata waa dhashaa qof soo dhasha way noqdaa nabaadka doog lama dhaho waxa soo dhasha nabata wuu soo dhasha yacni cilmigu ka soo dhexdhalana markaasuu culumta u sabray ayuu barito ummadda uu u faa'iideynay naftiisana ugu faa'iideynay weeyaan waa hadal oo maaragtay aad sadci fiican waay man tabata nabata yacni qofka sugnaado waa dhashaa yacni waa noolaadaa weeye qof nool buu noqdaa xayi ah weeyaan mas'alada marka halkan uu musannifku kaga hadlayo waxa weeyaan shay walba kulligii haddii aad cilmi sheegayso waa inaad tatabuc u leedahay oo shaygan aad maadadan aad gudbinayso inaad hubsato waxa aad sheegi inay sax yihiin inay khalad yihiin inaad hubsato iyo inuu qofku cilmiga marka horeba dulqaad badan iyo sabir iyo tabaat oo u helo waa inuu usugnaado cilmiga qofka hadduu usugnaado wax badan ayuu maaragtay qofku taraya wey wax badan bay u taraysaa wey wax badan ayuu cilmiga dulqaadkiisa markuu yeesho yani asabr walmusaabara wey macnaha uu ka hadlay saasaa loo jeeda inuu qofku uu dulqaato tusaaluu sheekh ibnu cuthaymiin bixinaya tusaaluu bixinaya wuxuu leeyahay fattabaatu معناه الصبر والمصابرة ثبات كل شيء ودلقات وقفك ودلقاته إيه إنه للصبر علمي musaabara la yiraahdaa mufaacala laba laba taraf wax ka dhaco cilmigii adiga tartana idin ka dhaxay sabir inaad la sabirtid oo maartay aad dulqaad u yeelatid ama akraamtaada dadka kula maartay jiilka isku facatihiin inaad u sabarto sida u sabrayaan kar adna inaad ugu sabarto yani waxa asabr wal musabara inuu sabro oo la sabr la ka xanaaqinaysan ka fariisanin ka noogin waa tadajurka iyo tabiir maarata mararka isku macno oo weeyaan markaas wuxuu yiri wa an la ya'khudha min kulli kitabin nutfatan yani maanta kitaab la bilaabaya xogaa baad ag fariisanaysa qayb yar ka soo qaadan bari wadaad kala kitaab bilaabay kii waa ka tagtay ku kala aadi waa ag fariisatay xogaa nutf yar ka soo heshay wahaakada ama fanni baad ku jirtay fannigii baad wuxuu leeyahay mesela ajrumi baa lagu bilaabay naxwo kala ku jirtay adoo ajnabiga ku jiro awlaad kale qadrinada bilaabay markaas ajnabiga tika tika qadriga ay fariisatay mid kale alfiyan bilaabay alfiya ku taxantay marka dad xagaa soo fariisanaysa adoo cilmi helin soo fariisanaysa hatta ajnabiga aanan aqoon aanan aqoon xaliya ba qalib ilmi hadda ilmi inuu bilaabo rabo oo tumuh ku hay ilmiga inuu kutub waaweyn oo soo afariisto minhaaj oo afariisanaya mukhariba al-akhirna afariisanaya xaliya 40 soo akhrisanin ama uusan maaragtay xataa bishijaaci uusan hore usoo akhrisanin baa laga yaaba marka macnaheedu waxa waaye horta fannigan aad qabato bal horta kitaabkan inaad sugtaa lagaa rabo kitaabbaa bilowda sooma sug kitaabkan marka kitaabkaas qabato ka gudub tii ku xiga darajadii labaad u gudub wuu noo keeni doona musanifku waa arki doonaa isaga hadda maadaama shiikhu uu biica xambaliya uu ku dhex jiro wa kutubta xanaabilada inta badan fiqigii iyo kaaga soo qaadi karaa laakiin anagoo kaleeto markaan meesha kitaaba kitaabaha gaarno baan ka hadli doonaa haddii ilaah yidhaahdo naxwadoo kaleeto qaabka soomaalida ay u barato waa garanaysaa lix kitaabay soomaalida inta badan akhrisata lixdaa kitaab waxay dhahaan cilmu sana isaga dhanba hal sano haddii qofku u tafaruqo waa ka gudbaaya ajrumigaa la akhriyaa oo nahri ah waa nahri nahrigi nadmi iyo culumtii u kala qaybsan nadmi waa waxaa loogu xijiyaa cimreediga oo isaga laftiisa lagu gabiyey labada kitaab markuu akhriyo ajrubi daar uu dhihi waa ajrubiga laftiisa lagu gabiyo wax yar ziyaado lagu daray cimreediga waxay ku xijiyaan kitaabka la yiraahdo mutamimatu al-ajrumiyya wa sharh sharh kawaakib kan sharh uu yahay mutamimaha ku xijiyaan waa na fahmiyaan markuu ka baxo qadri waxay ku xijiyaan mulhaq al-i'raab oo nadri ah oo nadmi ah ملحة العراق ونظمي الوحيجي مركو كبحو لبا آخر كتاب وين لبا نظمي لبا نظري سو آخري قدر كحيجي قدر الندى وبل السدى والنثري قبي ما مركو برتو الفيس بن مالك والنظمي الوختم سأقول انت بدل نحوه كتابها الأخرية دم عالم الإسلامي ولا انت بدل وهو كتاب كاسأقومي يسن تاسو كلام سوري waxaa weeye fanni kastaba sidaas u yidhi xadiidkaad bilaabaysaa arbaciinka marka hore akhri kabacdi haddii aad cumdatulaxkaamka maadaama bukhaariyo muslim ay waxay soo ururiyeen uu yahay oo saxiixiyaa ku xiji buluuqulmaraamka ku xiji soodaarata riyaad saalixiinka oo rakhaaiqa ku xiji kabacdi markaas marka intaa kutubo urursato kutubihii kaleeto oo bukhaarigii muslimka iyo sunanka iyo marka kabacdi u gudub yani tadriij baa la waa jarajaro waa saasoo kale fiqigeen anaga soomaalida waxaa la akhriyaa safiinaha ayaa dadka loo bilaami jiray safiinaha markuu ardayga ka baxo safiinatu salaad safiinatu najaa iyo safiinatu sajaa bay dhihi jireen markii laga baxo waxaa la akhriyaa kitaabka maaragtay abushujaaca shuruuxdiisa marka ayay maaragtay iyay abushujaaca akhriyaan oo qaarkood ay yani ku dardaraan tawshiixa iyo maaragtay bejuuriga iyo qaar baa qaara ku darsado laakiin abushujaaca ugu badan markuu abushujaaca ka baxo wuxuu inta badan ay akhriyaan cumdatu saalika cumdatu saalik markuu ka baxo حي أخري المنهاج في كتب ما لك لك فبعد هذا خار بفع فكتاب إرشاد كنيدان أي آلة فكذب آلة لك هل فني إنه قفك بل كتبك إتقالية ومهيمة مصطلح سيدو كليته يعني مكاتبتي بلاغة سيدو كليته يعني ما أردتي فنو فني كستكله قفك الإلمام كي يشروا مهيمة وحكى له مهيمة مشايخ علمي ولا يقاتا لكن أنا شيخ بحضائر تقالي oo ku kala agfariisato kitaab la bilaabi karaa ka cararto sax ma aha iyada waxyaalaha cilmiga cilmi la'aanta qofka dhigay kamid sheekha wuxuu hayo horta ka xasil ka qaad wixii uu hayo kan kala ka kabacdi sheekhaas kale intuu hayo ka qaad ka kale intuu haysto ka qaad waxa weeye ee hal sheekhna adiga waligaa una isku xirna culimada mashaayikh badan ilahan jiray sheekh badan ilahan jiray waa dhigti marka la tirinayo salafkeeni iyo dadka ay madayni waaweyneen marka loo tarjameeyay mashaayikhdooda kalada ka badnaan jiray fanni walba uu ka qaadanaysa laakiin dad ahlu sunna ka qaadanaysa qofka markaa eh, wax ka qaadanayso yaa iska fiirisaa qofka cilmi ka qaadanayso caqiidadiisa iyo muctaqadkiisa waa inuusan ku baadiyeyn adiga maxaa yeelay maxamed ibnu siriin wuxuu dhihi jiray ina hada alcilma diinun fanduruu canman ta'khuduuna diinakum muqadimada imaam muslim fii saxiixii buu ku qoraya wuxuu dhihi jiray maxamed ibnu siriin waa taabici wey علم جانا سوى دين فانظروا عمن تأخذون دينكم تبقى الدين كينا كقادنا يسان اسكفيريا ساسو ديزي شيخ محقق حسين بورنيا إبراهيم النخعي وحباوح أورنجري كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاحه وإلى حاله ثم يأخذون عنه تبقى من فرع وحي هاي مركز من بينادان oo inay cilmi ka qaataan ay doonayaan horta hore dhaqankiisay fiiriyaan soo u dhaqmayo salaadiisa iyo cibaadaadkiisay fiiriyaan xaaladiisay fiiriyaan oo maaragtay ma sunni ma mubtadic baa muxuu yahay bay fiiriyaan uma yaakuduuna canhu marka kabacdi bay markay hubiyaan wax ka qaadaysaya marka kullu man hadba wadabba inaad wax ka qaadatid lama rabo waxaan waa diine waxa weeye dadka nahjiga saxiixa ah oo ilaahay nabigiisa ku gaarsiinayo inuu wax ka qaataan inuu wax ka qaataan qofka aan bidca wax ma laga qaadan karo mise laga qaadan karo sanadku loo keen doono insha Allah ta'ala waana kitabkeena ku dhex arki doono marka boodbood kale lama rabo cid walbana inaad wax ka qaadatid maaha waa inay dadka ahlu sunnaa yihiin oo dad sunnadii nabiga ku taagan salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inay yihiin inaad wax ka qaadataan taxallu isku qurxi bitabaati yacni sugnaanshaha iyo watathabuti خبص الشبه سقر في أرضه لا سيما مثل بملها كما بس يجرتوه في الملمات يعني أرمها شدائك أخوة درن نوازيش الإيران وآديات خطرتها إيه والمهمات كوة مارتي محال إلهذا أهمية وين اهتمام كوين كوة بس يجرى وحيالها مهمك ومنه كوة وحاكمنا يعني ثباتك وحاكمنا الصبر تلقات iyo watabaatul yani sugnaansho fi talaqi cilmiga markuu qaadanayo qofka oo culamada kala kulmay cilmiguna asalkooda inama alcilmu bitalaqi baa la yidhaha cilmiga afwaaha alculamaa baa laga qaata laakiin laysa fii butuuni lkutubi kutubta keliya haddaad tidhaahdid wuu noo keeni doona musanifka dadkii kutubta ka qaadan jireen iyo dhibka ay la kulmeen iyo siday culammada u damin jireen wuu noo keeni doonaa insha allah duruusteeda dambaan ku arki doona marka taa u sabay waxaa kaloo ku sabirtaa oo aad ku sugnaataa watayu saacaati saacado badan duubistooda fi talani intaad baalayacli iyo fadhikudirir iyo meelaan macno lahayn waqtigaa ku dhammaan lahaa fi talani doonisti cilmiga oo calal ashyaaqi laga doono waqtigaaba ku dhumi fa ina man habata qofka sugnaado oo ama fannigiisa ku sugnaado ama sheikhiisa ku sugnaado nabata wuu soo baxa waa dhasha qofka qof noolaado oo dhasha buu noqonaya